bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعdu qala اlimaamu abu cabdillahi الbkhariyu raximah اllah tacalى baabu ma la yجuز min اllacb wاlmizax baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay laa yajuusu aan bannaanayn oo min allacibi cayaarta ah iyo walmisaaxi kaftanka dheeldheesha iyo kaftanka aan bannaanayn ayuu u baab yahay baabkan qaala xadaanaa caasim bnu caliyin wa huwa caasim bnu caliy bni caasim bni suhayb alwaasitiy saduuqun rubamaa wahim qala xadaana bnu abi di'bin wa huwa moxamed bn cabdiraxmaan bni abi di'b can cabdillaahi bni saa'ib wa huwa cabdullaahi bnu saa'ib bni yaziid alkindi abu muxamed almadani wahaqahu الnasaa-iyu rawaa lahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad wabu dawuud wاtirmidiyu can abiihi abihi waa asaa'ib bnu yaziid bni saciid alkindi saxaabiyun sagiir can jaddihi ayb isagana waa saxaabiyun shahida alfatxa ayb cumar baana qaadi ka dhigtay xadiidkiisa bukhaari fi ladab lmufrad abu daawuud iyo tirmidi baa warinaya ayb qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayhi yacnii yaquulu rasuulkan maqlay yacnii wuxuu u jeedaa isagoo dhahayo laa ya'khud axadukum midkiin yownan qaadin mataaca saaxibihi saaxibkiis alaabtiisa laaciban isagoo dheeldheelaayo walaa jaaddan iyo isagooy dhab ka tahay midna fa idaa akhada axadukum midkiin haddii uu qaado casaa saaxibihi saaxibkiis ushiisa falyaruddaha ilayhi ha u celiyo laa yahudu sidaasna waa dhigan tahay marka laa ya'hudu ma qaadaayo waa khabarun bimacna nahyi iyow qaadin baa laga wadaa waa khabarun bimacna nahyi yaanu qaadin waa yuusan qaadin axadukum midkiin mataaca saaxibihi saaxibkiis alaabtiisa laaciban isagoo dheeldheelaya walaa jaadan iyo isaga oo ay dhab ka tahay midna khaaabi wuxuu yidhi macnuhu waxaa weeyaan macnaahu an ya'hudahu calaa wajhi اlhazli wa sabiili اlmisaaxi uma yaxbisuhu canhu walaa yarudhu fayasiiru dalika jiddan yani marka hore wuxuu uga qaadaa kaftan ma u celinaya kabacdina marka dambena waa iska xalaalaysanaaba isagii baaba ka qaadaya sidaa uga qaadanaya marka laaciban walaa jaadan marka macnaheedu waxay tahay marka horena isagoo dheelaayo aanu ka qaadin hadhowna dhab uu ka dhiga markaas ayb ilaana haddii uu isaga marka horeba uga qaado isagoo u qasdayo inuu wax ka qaado markaas wixiis waa booliba markaas qasbi iyo baabkeed marka hore wuxuu uga qaadayaa ninkan ku dheeldheel hadhowna waa hilmaansiinayaa mau soo celinayo taas marka walaa jaadantu taas damba waay marka ayb xadiidkan markaa fiqiga laga qaadanaya waxay tahay alaabaha qofka iyo iyadoo lagu dheeldheelayo iyo iyadoo dhab tahay midna inaan loo qaadanin nahyigaasna marka macnahaasuu ku yimid oo macnaha nahyigu weliba uu ku yimid waa kaftanka marka loo qaadanayo leanna marka aan kaftan loo qaadanaynin ama waa tuugnimo ama waa booliyay noqonay iyada taasna waa layska ogyahay ee midda marka dadku ay fududaysanayaan waa dheeldheeshaasi Eh, dadkana waa u badan yihiin qof inuu inta wax ka qaado hebelan ku ciyaaraa marka haddii uu ka qaado ha u celiyo fa idaa akhada axadukum midkiin haddii uu qaado casaa saaxibihi saaxibkiis ushiis ul waxaa loo soo qaadana ul wax yar waay wax muhiim ahoo uu tabaayo ama uu ku wareerayona kaba daranba falyarudaha ha soo celiyo ilayhi isaga ha u celiyo ayb xadiidkan abu daawuud yaa wariyeen iyo tirmidi abu daawuud kitaabuladab buu ku wariyey baabun man yaahudu shaya cala almisaax ayuu ku keenayba sida hadda bukhaari uu baabeeyeyba tirmidina kitaabulfitan ayuu ku keenay baabu maa jaa laa yaxilu limuslimin an yurawica musliman bal fiiri fiqigiisa isaga tirmidi wuxuu geliyey kitaabulfitan wuxuuna baab uga dhigay qofna iyounan qof muslima argagixinin marka aad alaabtiisa ka qaaddo adoo ku dheelayo waa argagaxa soo maha hadday weliba alaabta alaab meel muhiim u tahay ay ahayd waa wareeraya waa argagaxa meeshaasoo marka uga munaasabeeyey kitaab alfitan iyadan culimada xadiidka marka fiqigooda aaduu daqiiq u ahaa qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan addaalu cala alkhayri khayrka midka wax tusaayo qofkiibuu khayr tusay isaga sabab buu u noqday ninkaani inuu khayrkii arko wuxuu ku soo arooray qaala xadaanaa moxamed bnu kahiir wahuwa alcabdiyu qaala ahbaranaa sufyaan wa huwa sufyaan bnu saciid athawriyu can alacmash can abi camrin ashaybaaniy can abi mascuudin alansaariyi qaala jaءa rajulu ila اnabiy sal l slam nin baa nebiga u yimid faqaala waxa uu yidhi inii aniga ubdica bii yacnii socodkii ayaa iga kala go-ay layga kala gooyey gaadiid la-aana igu dhacdee inii aniga ubdica bii socodkii baa layga gooyey faxmilnii iqaad oo rasuul allow marka yacni gaadiid isii gaadiidkii baa iga go-ay socodkii baa iga go-ay qaala waxauu yidhi laa ajidu ma helaayo walaakin i'ti fulaanan hebel u tag falacalahu an yaxmilaka waxaa laga yaabaa inuu isaga ku qaadee ayb ninkaa u tag waxaa laga yaabaa inuu ku qaado ayb ayb markaa ninkaa ama daabadii baa ka dhimatay ama daabadii baa ka noogtay gaadiid la-aana uun ku dhacday hebel u tag buu yidhi falacalahu an yaxmilaka inuu ku qaadaa laga fa ataahu waa u yimid faxamalahu waa qaaday ninkii gaadiid buu siiyey faata nabiya sala allahu calayhi wasalam ninkii nebiguu u yimid fa faahbarahu waa u sheegay fa qaala wuxuu yidhi nebiga man dalla calaa khayrin wax fiican qofkii tuso qof kaleh falahu mithlu ajri faacilihi ka sameeyey ajrigiisa wax la mida ayaa u sugnaaday uu leeyahay ayb man dalla qofkii tuso calaa khayrin yani ay man dalla qofkii tuso shaksan qof calaa khayrin khayr tuso korkiisa falahu milu ajri faacilihi kan sameeyey ajrigiisoo kale uu leeyahay yani wxuu ka wadaa hadda ninkan anaa kuu tilmaamay ninkaa ku qaaday ajarkiisoo kale ayaan leeyahay anigana leanna anigii baa kuu noqday islaamku mar walba yacnii qofka inuu u noqdo wax fiican inuu sabab u noqdo ayuu aada ugu tirtirsiiyaa haddii adiga aadan wixii fiicnaay samayn karin inaad sabab u noqoto wa bilcagsi waxa xun inaadan samaynin sababna aadan u noqonin labadaasaa lagaa rabaa daa'iman laakiin haddaad mutasabib tahay oo wax daran iyo aan fiicnayn aad mar walba sabab u noqonayso aad iyo aaday khatar u tahay sababtu marka meel weynu dhigay islaamka ayb marka rasuulku markuu waayey sal l salam ninkan nin qaado oo khayrkaas ayuu tusay ayb waxaa laga qaadanaa marka qofka muslimka waxaa u haboon camal wanaagsan inuu sameeyo haddii uunan awoodeyninna sabab u noqdo ayb ajriga wuxuu helayaa qofkii wax fiican sabab u noqdo qofkii wixii fiicnaa sameeyo kale wa bilcagsi dembiguna sidoo kale wa ayb liyaxmiluu wsaarahum kaamilatan yowma alqiyaamati wa min wsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilmin alaa saaa maa yasiruun ayb xadiidkan muslim ayaa wariyey fii kitaab alimaara ayuu ku wariyey abu daawuudna kitaab aladab ayuu ku wariyey ayb baabun fi daalli cala alkhayri ayuu baabaystay abu daawuud ayb tirmidina kitaabulcilmi ayuu kusoo saaray baabu maa jaءa an daala cala اlkhayri kafaacilihi muslimna kitaabu limaara marka tirmidi markuu halkan kusoo saaraayo cilmiga macno kalea ku jirood cilmigu waa sabab lagu badbaado wey qofku marka hadduu qofka cilmiga siiyo cilmigaas uu ku dhaqmo ku liibaano kana ajarkiisuu helay ayib marka kelmad qofku inuusan baqiilin baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alcafwu cafiska iyo wasafxu iska dhaafid can innaasi dadka la dhaafo la cafiyo baabkan wuxuu baab yahay cafinta iyo dhaafidda dadka layska dhaafayo oo aan lagu dayanaynin oo xumaantooda ay sameeyaan aan waxba looga laga yeelaynin qaala xadaana cabdullaahi bnu cabdilwahaab qaala xadaana khaalid bnu اlxaariث qaala xadaana shucbatu can hishaam bni zaydin can anas hishaam bni zayd bni anas can anas ana yahuudiyatan haweeney yahuudiyada atat inabiya sal l salam nabigay u timid ay ula timid bishaatin bay ula timid neef ari ah masmuumatin oo la sumeeyey ayb fa akala minha nabiga waa ka cunay fajii'a bihaa waa loola yimid naagtii baa lasoo qabtay fa qiila waxaa la yidhi alaa naqtuluhaa rasuul allow miyaanaan dilaynin qaala laa buu yidhi maya ha dilinina iska dhaaf qaala wuxuu yidhi famaa ziltu ma aanan ka tegin acrifuhaa inaan garanaayo atharkii iyo raadkii suntaasu ka tagtay fii lahawaati rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga dalqadiisa inaan ka dareemayo rasuulka sal ll ly slam dalqadiisa ama dhanxanagiisa suntaas saameynteeda iyo taahiirkeeda inaan ka garanayo kama aanan zuulin buu yiri bacdi laima waxay yidhahdeen nebigu waaba u dhintayba taasuu u dhintayoo shahaadaa ilaahay siiyey rasuulka salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi aimada qaaraa sidaa dhahayaan naagtaani marka nebigu waa maxalushaahidka uu ka rabaa waxay tahay naagtii inta lasoo qabto iska cafiyey nabiga sal l slam tarjamadana waa baabun alcafwu waalsafxu can innaas ay tarjamo u tahay marka qofkii xumaan hadduu falo inaan lagu dayanno layska cafiyo ayb dee nebigu marka oo naftiisa naf ka sharaf badan aynan jirin haddii uunan u aarin oo uu iska cafiyey ee nafaha kalea kasii owleysan banaan oo aan gaaraynin naftii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa qofka gaaladu waxa ay usoo hadiyeeyaan qofka muslimka ah ama ay usoo hibeeyaan inuu qaado karo leanna naagtan yahuudiyad bay ahayd neefkan arigoo solanay nebiga usoo hadiyeysay waa ka qaatay rasuulka sal ll slam ma diidin macnahaasaana alimaamu lbukhaari xadiidkan uu ku keenay oo xadiidkan bukhaari kitaabu lhiba ayuu ku wariyey ayb kitaab lhiba ayuu ku keenay ayb macnahaasaa marka uu ku keenay ayb imaam muslimna kitaabu salaam uu ku keenay ayb ayb marka e, macnaha ku jira marka hadda halkan isaga tarjamadan oo adabulmufradka cafiska ayb xadiidkuna waxyaabo oo kalena waa tusaya oo baabab looga dhigi kara ayb naagtan marka ma la dilay mase lama dilin hadda halkan alaa naqtuluhaa qaala laa maya buu yiri ayb bacdi alaima waxay sheegeen in la dilay markii dambe sababta loo dilayna ay ahayd ibnu lbaraa ibni macruur oo la cunay nebiga sal alla ly slam neefkaas arigaa la cunay ayaa u dhintay marka ninkaa dartiis baa naagtaas marka loo qisaasay mar dambe u dhintay sunti baa dishay ninkaa dartiis aan marka naagta loo qisaasay amaa nebiga isaga tiisoo cafiyey sidaasay dhahayaan a'immada qaar qaala xadaanaa muxamed marka hadaayaadka gaaladana xadiid waxaa soo arooray tirmidi oo warinaayo oo nebiga sal l l slam uu yidhi innii nuhiitu can zabdi lmushrikiin can zabdi lmushrikiin anigu waa layga reebay mushrikiinta hadiyadooda inaan qaato kanna hadda inuu cunayay sheegayna sida lagu jamciyaa marka waxaa la leeyahay kuwa laga qaadanayo ama laga cunaayo waa kuwa laysleeyahay amay soo islaamaano rijo laga qabaa qalbigooda oo iyaga hadda aan wax kale laga qabin kuwa aan laga qaadanaynin ee la reebayna waa kuwa iyagu inay iyaga ku soo jiitaan kuwa raba waay ilaa gaalkiibaa marna asagiibaa wax kaa dayaya marna adigiibaa wax ka dayaysid kuwa wax laga dayaayo waa laga qaadanaya kuwa iyaga wax kaa dayayana waamaya kuwaasaa la dhaafa ibnu xajar aduu macnahaasoo kale u sheegay hadiyada waxaa kaloo lafteeda marka ay ku dhisan tahay caqiido iyo markaasoo kalena lama qaadan karo maalan bilaha ayagu ay xusaan acyaadooda iyo diimaho yacni acyaadulkufaar wixii ay gaalada qalaan ama ay yacnii ku weyneynayaan ciiddooda baatilka lama qaadan karo kuwaasna wixii ciid iyo mbaababkaas iyo ku saabsan ma laga qaadanayo ama laysdhahayo caqiiday waxbaa ku jiro kuwa kalena waa waa sida kale laakiin dhib ma lahan qaar kala saarana waa jiraa in adiga u geyso in adiga ka qaadato markay ciiddooda la joogo adiga inaad u geyso waa dembi khatar ah oo laga yaabo qaarkood inayba gaalnimay gaarsiinayeen culammada qaar qaadi khaan oo fuqahada xanafiyada ka mida wuxuu leeyahay ukun ninkii u hadiyeeyey ciid gaalaadku waa ku gaaloobaya leanna ukunta la fiirin maayo waxaa la fiirinaa ictiqaadka ukuntan waxaad ugu geynaysid waa maamuus aad ciiddaas baatilka aad ah maamuusayso ciidaha gaaladana allada wuxuu yidhi waladiina laa yashhaduuna zuura waidaa maruu bilagwi maruu kiraaman zuurkaas iyo baatilkana acyaad lkufaar acyaad lkufaar waa laga fogaanaya qaala xadaanaa muxamed bnu salaam ayb marka waxaa la yaabled anagii anagoo gaalaba aysan nagu dhex noolayn gaalo yacni annaga nugu jinsi ah oo nagu dhex nool aynan jirin haddana acyaadii gaaladii dad inay meelahan ka waaweyneynayaan wax macno leh ka dhigayaan maxaa u malaysaa marka hadday dad kugu dhex yeeshaan marka ilaahan ka magan galnayb qala xadaana mxamed bnu slaam whuwa lbikandiyu qala xadaana abu mucaawiya wahuwa mxamed bnu khazim adariir qala xadaana hishaam wa hishaam bnu curwa can wahbi bni kaysaan qaala samictu cabdاllahi bn الzubayr yaquulu clى اlmimbari cabdullahi bni zubayr baan maqlo mimbarka ka dhahayo khudi اlcafwa cafiska qaado wamur bilcurfi macruufka far waacrid can اljaahiliin jaahiliintana ka jeeso qaala wuxuu yidhi cabdullahi bni zubayr wallaahi baan ku dhaartee maa amara bihaa maa umira bihaa lama amrin aayaddan an tu'khada in la qaato ilaa min akhlaaqi nnaas ama maa amara alla ma amrin bihaa aayadani an tu'khada in la qaato ilaa min akhlaaqi nnaasi dadka akhlaaqdooda xaggooda in laga qaata maahani in dadka akhlaaqdooda laga qaatana wuxuu ka wadaa yacni waxa aa ka jeesanaysa ee jahligu ku jiro ee gardarrada ay ku jirtaa waa akhlaaqda dadka ka imaanaysa waay marka akhlaaqdaas dadka xaggooda ka imaanaysaad ka qaadana cafis ma la marka ayb saasuu alla u amray marka wallaahi baan ku dhaartay maa amara bihaa ma amrin alle an tuuqada in la qaato akhlaaqdan cafiskan iyo waxyaabahan ilaa min akhlaaqi xaggooda in laga qaadanayo ma ahane oo dadka akhlaaqdooda cafiska aad ka qaadanaysaa wallaahi baan ku dhaartay la'aakhudannahaa waan qaadanayaa aniga haddaan ibnu zubayr ahay minhum iyaga xaggoodan ka qaadanayaa maa saxibtuhum inta aan dadka la saaxiib ahay yani inta aan dadka la jiro oo aan ku dhex jiro ilaahan ku dhaartay akhlaaqdooda cafiskan ka qaadanaya xadiidkan yani atarkan bukhaari baa wariyey fii kitaab tafsiir suurat lacraaf tafsiirkeeda ayuu ku soo saaray kitaabu tafsiirka saxiixuu ka mid yahay min ariiqi wakiic can hishaamin wa abi usaama can hishaamin bihi markaa abu usaama iyo hishaam iyo wakiic oo labaduba hishaam ka wada warinayaan lafdigaa wax jar kala duwan oo amara allahu nabiyahu sal l l slam an yaakuda alcafwa min akhlaaqi nnaas lafdiga bukhaari saas xadiidkii usbuucii hore waa iloobay xadiid waxaa jiray waa ka gaari weynay waa soo fiirina aan eri xadiidkii eh, wuxuu ahaa dabaraani kitaabu ducaa yaa laga fiirinaya xadiidkaas shaahid uma noqon karo midkii aan ku dhex sheegnay leanna maxaa yeeley isku waxba kama hadlayaan ubay ibnu kacab qisadiisii waay markii roobka uu soo da-ayey oo ubay uu duceeyey cumar iyana biyihii marka alaabtii ay ka qoyday marka isagu qiso kale waay wuxuu ka waramayo mutlaqu ducaa unbaa ka dhexaysa maahane isaga marka xadiidkaas isku makhrajna maaha isku iskuna ma aha eh, isku lafdina maaha isku macnona maaha ayb xadiidkan marka wuxuu daliil u yahay macnaha u tarjamay oo ah cafiska qaala xadaanaa mxamed bnu salaam wahuwa lbikandiyu qaala ahbaranaa mxamed bnu fudayl bni ghaswaan can leytin leytkan waa leytu bnu abi sulaym ayb isaga marka waxaa weeyaan saduuqun ikhtalata jiddan axaadiidtiisiina waa isku dardarantay marka mutaabaco iyo waxaas uu galaa bis isaga xadiidka uu la gooni noqdo waa daciif can taawuusin can ibni cabbaasin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam callimuu bara dadka wax bara wayasiruu fududeeya walaa tucasiruu ha cuslayninina waidaa qadiba axadukum midkiin haddii uu xanaaqana falyaskut ha aamuso xadiidka imaam axmed aa wariyey fi lmusnad abu bakr bnu abi shaybana waa wariyey abu dawuud aطayaalisina waa wariyey min ariiqi leyt waa leyt bnu abi kan bihi can taawuus can ibni cabaas riwaayada marka abu dawuud aطayaalisi callimuu kuma jirto riwaayada imaam axmed laakiin musnadka uu ku wariyey iyada callimuuda waa ku jirtaa waa leedahay imaam axmedna xadiidka wuxuu ku wariyey min ariiqi moxamed bni jacfar waa gundar can shucbata can leyth ayb sidaan lafdigan oo kalena waa la yimidoo waa ka xadiidku marka laakiin jumlo kasta shaahid bay leedahay saa darteed waa saxiix ayb callimuu wayasiruu walaa tucasiruu oo yasiruu walaa tucasiruu bukhaari baaba warinaya waidaa qadiba axadukum falyaskutna iyadana sunanka ayaa lagu wariyey marka xadiidka jumlo kasta shaahid bay leedahay xadiidka marka waa saxiix oo ley hadda keligii lama goonin noqonin jumlo kastaoo meeshan ku jirto callimuuda iyo marka maxaa isu keenay baabkan iyo yasiruuda de yasiruu cafisku taysiir cafisku fudaydin buu wataa ayb callimuuda lafteedana de qofku markuu wax la baro u aqoon yeesho markaas yacni cafiskii iyo taysiirkii waxbuu baranaan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alimbisaatu ila annaas dadkii oo loo furfurmo nin furfuran inaad noqoto dadkii furfurnaan kula dhaqanto qaala xadaanaa muxamed bnu sinaan wahuwa alcawaqiyu qala xadaanaa fulayxun wa huwa fulayxu bnu sulaymaan qala xadaanaa fulayxu bnu sulaymaan qala xadaanaa hilaalu bnu caliyin wa huwa hilaalu bnu caliy bni mararka qaarna waxaa laga yaabaa in awowgiis loo nisbeeyo hilaal bnu usaama la yidhaah ayb wa huwa hiqatun akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sita can caطaa'i bni yasaarin wa akhuu sulaymaana bni yasaar alfaqiih qaala laqiitu cabdallaahi bni camr bni alcaas ayaan la kulmay faqultu waxaan idhi ayb ahbirnii ii waran oo ii sheeg can sifati rasuuli illahi sal alla l slam nabiga tilmaantiisa fi towraati towreed dhexdiisa ahayd tilmaantii nebigu ou towreed ku lahaa bal iiga waran qaala wuxuu yidhi cabdullahi bnu camar faqaala waxau yidhi ajal nacam waa kaaga warama wallaahi baan ku dhaartay inahu isaga la mawsuufun mid la tilmaamay waay fi towraati towreed dhexdiis lagu tilmaamay bibacdi sifatihi fi lqur'aan tilmaamihiisa qur-aanka dhexdiisa loogu dhex tilmaamay qaar ka mida iyo towreedna loogu tilmaamay yaa ayuha nabiyu inaa arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wanadiira waaba kaas towreedna sidaana loogu tilmaamay qur-aankiina waa kaas wa xirzan inuu yahay mid dhowraya oo ilaalinayo lil ummiyiina kuwa iyaga markaa yacni ummiyiinta ah ayb ummiyiinta marka carabtaa laga wadaa xirzanna waa xisnan carabtii gaashaanu u yahay yani oo way ku soo hiranayaan wuxuu ka ilaalinayaa xumaantii iyo waa tarbiyeynayaa wamaa ila dalika anta cabdii sidaasaa ku taallay eh, yani towreed addoonkaygii baa tahay wa rasuulii baa tahay marka cabdii iyo wa rasuulii labadaa tilmaana nebigu waa lahaa addoonnimona waa ku tilmaanaa risaalana waa ku tilmaanaa samaytuka waxaan kugu magacaabay almutawakila mutawakil ayb laysa bifadin mid qallafsan ma aha walaa khaliidin ka kan walaa sakhaabin mid qaylo badan ma ahayn fil aswaaqi suuqyada mid ku qayliyana ma ahayn oo qaaqla ah walaa yadfacu qayladu wax dabci fiican ma aha oo qofkii marka waxayna ka qaalib tahay qaylada badanaa dadka oo acraabta ah oo nabiga sal ll slam xadiid kale wuxuu yidhi dadka geeleyda ah asxaabu lfadaadiin dadka geeleydaoo geela daba ordo qaylo iyaa lagu sheegay ayb kuwa ariga iyana dad iska xasiloonoo degana lagu tilmaamay anaga hadda qayladaas waa ku imtixaananahay laba qof markay halkaas isla fadhiso meeshaana laga maqlaan tartiibna waa iskula hadli karaan halkaas hadday laba marayso qayladooda laabudda in meeshaas kale laga maqla qayladu marka waa badownimo iyo qalafsanaan way wadataan ma fiicna ayb labadii sheekaysanaysa hoos un inay u hadlaan ayb walaa sakhaabin fi laswaaqi mid suuqyada ku qayliyo qaaqla ahna ma uunan ahayn walaa yadfacu bisayi'ati xumaantana kuma riixo bisayi'ati xumaan walaa yadfacu sayi'ata xumida ma riixo bisayi'ati kuma riixo xumaan xumaan iskagama celiya oo xumaantii marka yani waa cafiyaabaa meesha ku jirta manaa ayb walaakin yacfuu laakiin waa cafinayaa wayakfiru waa dhaafayaa walan yaqbidahu allahu tacaala allana ma oofsanaayo xataa yuqiima bihi ilaa ou alle isaga ku toosiyo almillata alcawjaa diintii la qalloociyey dadkii ka qalloocatay inuu markaa toosiyo oo alla uu ku toosiyo bian yaquuluu say ku toosaysaa waa inay dhahaan laa ilaaha ila allah oy aaminaanna wayaftaxuu bihaa ay ku furaan laa ilaha illa llaahudaa sababteeda acyunan indho cumyan indha beelay wa aadaanan dhego suman dhega beelay wa quluuban quluub gulfan xirmay laa ilaha illa llaahudaasay marka ayay ugu furmaysaa ayb xadiidkan marka bukhaari kitaabu tafsiir uu kusoo saaray suurat lfatxi ina arsalnaaka shaahida wamubashira wanadiira ayb qaala xadaana cabdاllahi bnu salix wa huwa katib leyth qaala xadaanii cabdاlcaziiz bnu abi salma wa huwa almaajishuun can hilaal bni abi hilaali can caطaaء bni yasaar can cabdillahi bni camrin qaala ina hadihi اlaayata aayadan alatii fi lqur'ani qur-aanka ku sugan yaa ayuha nabiyu ina arsalnaaka shaahida wamubashira wanadiira fi towraati yani kaainat fi towraatina waa ahayd dhexdiisa naxwahu uma dakara naxwahu qaala xadaanaa isxaaqu bnu اlcalaa wa huwa isxaaqu bnu ibrahim bn اlcalaa alximsiy saduuqun yahimu katiiran moxamed bnu cawfna wuxuu ku ilaaqayba anahu yakdib bukhaari bis baa ka wariyey fi ladabi lmufrad akhraja xadiidahu albuhaariyu fi ladabi lmufrad qala xadaanaa camru bnu lxaari wa huwa camru bnu lxaari bni daxaak azubaydiyu alximsiyu maqbulu akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi lmufrad wa abu dawuud qala xadaanii cabdullahi bnu salimin اlashcariyu wa huwa abu yusuf alximsiyu hiqat rumya bالnasb akhraja xadiidahu albukhaariyu abu dawuud wالnasaa-iyu can muxamadin huwa bnu lwaliid aلzubaydiy isaga waxaa la yidhaha abulhudayl ninkan wa huwa hiqatun habtun can ibni jaabirin ayb wa huwa ibnu jaabirku yaxya bnu jaabir weeyaan wa huwa yaxya bnu jaabir alximsiyu alqaadi hiqatun akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad wamuslim wاlarbaca can cabdiraxmaan bni jubayr bni nufayr wa huwa alxadramiyu alximsiyu ayضa hiqatun akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad wamuslim wاlarbaca ayb can cabdiraxmaan bni jubayr bni nufayrin xadatahu ana abaahu waa jubayr bnu nufayr hiqatun mukhadram ayb aabihiina suxbow lahaa isna sidoo kale bukhaari fi ladab lmufrad muslim iyo alarbaca anahu samica mucaawiyata yaquulu xadiidkan marka aad buu naasil waay aad degay bukhaari isxaaq bnu اlcalaa camr bnu اlxaarif cabdullahi bnu salim moxamed bnu اlwaliid ibnu jaabir cabdiraxmaan bni jubayr jubayr bnu nufayr mucaawiya isaga iyo nebiga sideed qof baa udhexaysa bukhaariya rasuulka asaanidiisa naasilkay ka mid tahay ayb anahu samica mucaawiyata yaquulu samictu min anabiy sal l slam nabigan ka maqlay kalaaman hadal nafacani illaahu bihi alla igu anfacay samictuhu waxaan maqlay yaquulu isagoo dhahaya nebiga ow qaala ama wuxuu yidhi samictu rasuul allahi sal l slam yaquulu nabigoo dhahayaan maqlay inaka adiga ida tabacta riibata riibada iyo shakiga iyo tuhunka haddaad raacraacdo fi nnaasi dadka dhexdooda aad ku raacraacdo afsadtahum waad fasaadinaysaayo dadkii waa bi'inaysaa fa innii aniga marka mucaawiya wuxuu leey laa attabicu ma raacraacayo alriibata tuhunka ma raacaayo fiihim dadka dhexdooda fa ufsidahum markaa aan fasaadiyo sidaa ma yeelayo ayb riibadu marka waxay tahay qofka in layska tuhmo un wax huban ma haysid waxbaad barnaamijyaad isku dardartay waxbaad tuhuntay ayb tuhunkii baad ku camalfashay afsadta ayb xadiidkan abu daawuuda wariyey fii kitaab اladab wuxuuna ku keenay abu daawuud baabun fi nahyi can اtajasus saasuu baab uga dhigan iska reebidda layska reebay jaasusnimada dadka kan in war laga qaado mid kale loo keeno lianna waxaasi riibadaas haddii lagu dhaqmo eh, tajasuskii lagu dhaqmo waxaa imaanaya markaas in dadku ay fasaadaan calaaqaadkooduna xumaado marka tajasus oo fima bayna almuslimiin iyo lama ogolan iyadoo wax duruuf ah oo keenayana aan la arkin ayb min ariiqi marka abu daawuud wuxuu keenay xadiidka min ariiqi sufyaan can thawr ayb can rashid bni sacdi can mucaawiyata abu yaclana sidaas kale fii musnadihi buu kasoo saaray ayb waana xadiid saxiixa qaala xadaanaa muxamed bnu cubayd illaahi wa huwa mxamed bn cubaydاllahi bn mxamed bn zayd abu haabit almadani iqat qala xadaanaa xaatim wahuwa xaatim bnu ismaaciil can mucaawiyata bni abi musarid laysa bihi ba'sun bukhaari iyo muslim iyo nasaa-i baa kasoo wariyey can abiihi aabihi marka abu musarid ayb abu musaridka waa ibnu xajar wuxuu yihi taqriibka maqbuulun akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi lmufrad bes meeshaasaa lagu wariyey isaga xadiidkiisa marka ninkaanu maqbuul dhahayana culamada qaar waxay leeyihiin waa majhuul qaala samictu abaa hurayrata yaquulu abu hurayran maqle oo dhahayo samica udunaaya labadeyda dhagoodaa maqleen haataani tan ah labadeyda dhagood baa maqleeno haataani tan ah wa basura caynaaya haataani labadaydan indhoodna way arkeen rasuul allahi sal l slam rasuulka akhada biyadayhi isagoo labadiisii gacmood qabtay jamiican iyagoo wada jira bikafay lxasani aw lxusein xasan ama xusein labadiis gacmood labadiisii gacmood buu ku qabtay labada gacmood ee xasan ama xusein wa qadamayhi labadiisa lugoodna calaa qadami rasuulilahi sal l salam xasanka ama xuseenna labadiisa gacmood labadiisa lugoodna labada lugoodoo rasuulka ay kor saaran yihiin yacnii nebiga labada gacmood buu ka hayaa labada lugoodee xasan ama xuseenna labada lugoodoo nebigay saaran yihiin marka waa qaadaha abcan wa rasuulu llahi sal l slam nebigana yaquulu ou dhahay irqa kor soo fuul isoo fuul qaala faraqiya algulaamu waa soo fuulay wiilkii xataa wadaca qadamayhi calaa sadri rasuuli illahi sal l slam ilaa uu labadiisii lugood nebiga xabadkiisa u saartay uma qaala rasuulu llahi sal l salam nebiga markaa kadib wuxuu yidhi iftax faaka afkaaga fur uma qabalahu nebiga waa dhunkaday marka uma qaala wuxuu yidhi allaahuma uxibuhu allaahuma axibahu allaahuma yaa allahu allow axibahu jeclaw fa inii aniga uxibuhu waa jeclahay ilaahu jeclaw waa jecelaha aniga bacdi riwaayaatna waxay leeyihiin ilaahu jeclaw eh, yani eh, qofkii jeclaadana ilaahu jeclaw saasoo kale ayib xadiidka abaraani baa soo saaray fi lmucjam alkabiir ayb min ariiqi bni abi fudayk can lmutawakil can muusa can muxamed bni can eh, eh, saciidin اlmaqburiy can abiihi can abi hurayra sanad sidaas oo kaleo kusoo saaray haytamina majmacu zawaa'idka wuxuu yidhi rawaahu طabraaniyu wa fiihi man lam acrifhm ayb midkaan hore midkaan dambo hadda annaga aan sheegnay dariiqa dabaraani markuu kusoo saaray buu yidhi wa fiihi man lam acrifhum dad majaahiila ah ku jira kan sanadkan laftiisana waa kusoo saaray can dariiqi abi musarid kan markaasuu wuxuu yidhi hayami nuurdiin ilhayami majmucu zawaaidka wuxuu ku yidhi wa fiihi abuu musarid abuu musarid baa ku jiro ayb mana eh, walam ajid man waaqahu cid towhiiqisayna ma arkin ma helin ayb wa rijaalihi rijaalu saxiix inta kale waa saxiix marka xadiidkan wuxuu ku cilaysan yahay abuu musaridkaasna midkan dambe laakiin dariiqan kaleo dabaraani isaga yacni mutaabaca ma u noqon karaa isaga ninkan kale laftiisa wuxuu yahay aada daciif u ah ayb almutawakilka laftiisaan waxba dhaamin kan marka xadiidkan dacfi baa ku jiro laakiin allahuma inii uxibuhu fa axibahu iyo kutubta sunada sunanka iyo saxiixa iyo waxba waa kusoo arooreen ayb xadiidku marka fadiilada ada xasan iyo xuseen ayuu tusayaa ay leeyihiin iyo dadka muslimiinta inay jeclaadaan inay tahay ayb lianna nebigaa jeclaa wx nabiga axadkii nabiga uu jecelyahan in la jeclaado wa nebiga jacaylkiisaa lagu gaara xasan iyo xuseen keligoodna ma ahayn dadka nabiga uu jeclaaye usaamo laftiisa waa jeclaa usaamat bnu zayd gurigiisuu ku koray oo wuxuu dhihi jiray labadooda iyo usaama intuu isku soo qabta buu dhihi jiray allahuma inii uxibuhum ilaahu kuwaana waa jecelahay fa axiba man yuxibuhum qofkii jeclaada jeclaw ayb marka taasay ku tusaysaa marka jacaylkooda laakiin hal arrinaa ah marka in la ogaado u baahano iyagiina in la jeclaado saxaabadana la jeclaado asxaabtii nebiga iyaga oo ahlubeytka rasuulka waa ah, saxaabadii in la jeclaado ma iskeeni karaan mase isma keeni karaan waa iskeeni karaan qofka inaad jeclaato ehelkiisa iyo asxaabtiisu wax caqliga diidaya maaha allaahuma da caqliga shiicada ma sheegin oo lagu tilmaamay shacbi uu yidhi low kaanuu hadday ahaan lahaayeen e, e, min albahaa'imi lakaanuu xumuran xoole hadday noqo lahaayeen shiicadu dameerkay shabahaan xagga balaadada iyo damiinnimada iyo doqonnimada walow kaanuu min aduyuuri shimbira hadday ahaa lahaayeen lakaanuu wuxuu yidhi rakhman shimbir khiyaano badan oo dhib badan ayay shimbiraha ka ahaa lahaayeen iyaga iyo waxaa la tartansiiyey kirishtaanka iyo yahuudda yahuud waxay khasla kastaa isku mid ka noqdeen hal meel ayaa yahuudda iyo nasaarada uga roonaatay shiicada meeshaasna waxay tahay markii yahuudda la yidhi man afdalu ahli millatikum dadka diintiina aaminsan yaa ugu khayr badan waxay yidhaahdeen nabi muuse dadkii saaxiibadiisa nasaaraa la weydiiyey xawaariyu ciisa baa ugu fiicanay dheheen innaga diinkeenna dadka ku jira shiicadan la weydiiyey markaas waxaa la yidhi man sharu ahli millatikum yaa idinkugu shar badan qaaluu asxaabu muxamadinay dheheen ayagana marka meeshaasna yahuuda ku dheeraata yahuuda hal dheeraata maroo xagga fiicnaantay hal meel uga dhowaadeen ayb shiicadu marka yahuud iyo nasaaro waa kasii liitaan oo marka la fiiriyo waxa ay aaminsan yihiin iyo sida ay diinkoodii dadkii ugu fiicnaayaa lagu diray nebiga asxaabtiisa meeshaan ayaga marka waxay leeyihiin aalu beytka nebiga ninkii raba inuu jeclaado waa inuu ka beri noqdaa abubakar iyo cumar oo waxay yidhaahdaan laa walaa'a liahli lbeyti ilaa bibaraa'ati abi bakrin wa cumar iyo asxaabta kale maxaa iska galay labadaas marka iyagii laftoodii bara-a ma ka qaateen abubakar iyo cumar maya xasan iyo xuseen iyo cali iyo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo aad bay ula weynaayeen ayb jacayl iyo waxaa ka dhexeeya iyo ixtiraam ayb kuwaas marka eh, xadiidka marka macnahaan waa u saxiix laakiin sanadkanba waxbaa ku jiro baabun ay hada kani baabun baab weeyaan atabasumu dhoolcadayntiibuu u baab yahay qaala marka waxaa ka mid a akhlaaqda ama aadaabtada tabasum iyo tabasumkii imbisaad qofkiio loo furfurmaayo qala xadaana caliy bnu cabdillaahi wahuwa almadiniyu qala xadaana sufyaan can ismaaciil wahuwa bnu abi khaalid can qaysin qaala samictu jariiran yaquulu jariir bn cabdillahi albajali baan maqlay oo dhahaya maa ra'aanii rasuulullahi sal l slam nabiga ima arkin mindu aslamtu intaan islaamayba ilaa tabasama fii wajhii wejigay horteyda ayuu ka dhoolla cadaynaya markuu i arko wa qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu yidhi yadkhulu min hada albaabi albaabkan waxaa kasoo geli doono rajulu nin min khayri dii yamanin yman kuwa u saaxiiba ka ugu khayr badan ah ayb kuwa ugu khayrka badan ah calaa wajhihi wejigiisa korkiisa waxaa ah masxatu malakin athar malag yacni raad malag ayaa wejigiisa ka muuqdo masxada waxay tahay atharun daahirun raad muuqdo yacni malaggii ku shabaha marka malag nin lagu shabahayna ficnaana loogu shabaha fadakhala jariirun jariir baa soo galay marka jariir ibnu cabdillaahi buu noqday ninkii soo galay ayb xadiidkan qeybtan dambe waxaa wariyey imaam axmed kitaabkiisa fadaa'il saxaaba imaam axmed kitaab laba mujallado wuxuu leeyahy matbuuc aho fadaa'il saxaaba la yihahda saxaabada fadaaisheeda iyo ka sheekeeya ayb waqtiyadanna kitaab in la akhriyo aada munaasab u ah waaye oo dacwo wareersan oo shiica ay meel walba ka faafayso imaa yacnii xoog ama imaa yacnii eh, iyo xeelad iyo maal waxay iskugu daraanba ayb marka qofka muminka ah waxaa la rabaa fadaaisha saxaabada inuu yaqaano marka wuxuu ku wariyey imaam axmed min dariiqi abi mucaawiyata maxamed ibnu khaasim dariir dariiqaasuu ku keenay marka eh, dabaraanina waa wariyey sidoo kale min ariiqi sufyaan can ismaaciil bni abi khaalid can qays bni abi xaasim can jariirin marfuucan waana saxiix xadiidka qaala xadaanaa axmed bnu ciisa wahuwa axmed bnu ciisa tustariyu qala xadaana cabdullahi bnu wahbin wahuwa almisriyu qala ahbarana camru bnu اlxaariث ana aba nadr xadaahu can sulaymana bni yasaari can caaishata zawji الnabiy sal ll ly slam qaalat maa ra-aytu rasuula allahi sal l slam nebiga ma arkin daaxikan isagoo qoslaayo qadu weligay xataa araa ilaa aan arko minhu isaga xaggiisa lahawaatihi yani nebigoo qoslaayo weligay ma arkin heer aan arko oo yacnii aan gaaro inaan arko dalqadiisa marka waxay u diideysaa qosol afka uu la kala taago aad ula kala taago ilaa dalqadiisii aan arko ma arag bay tiri inamaa kaana yatabasamu wuxuu ahaa inuu dhoolla cadaynayo sal l slam qaalat waxay tidhi wa kaana idaa ra'aa hayman nebigu wuxuu ahaa haddii uu daruur arko saxaab ow riixan ama dabayl uu arko curifa fii wajhihi wejigiisaa laga garanaya faqaalat waxay tihi yaa rasuul allah rasuul allow ina annaasa dadka idaa ra'aw lqayma hadday daruurta arkaan farixuu waa farxayaan rajaa'a an yakuuna fiihi lmatar waxayna u farxayaan rajayn ay rajaynayaan in roob dhexdiisa uu yahay dabaysha daruurtaas wa araaka waan ku arkayaa adiga idaa ra'aytahu haddii aad aragto dabayshii daruurtii curifat fiihi curifat fii wajhika alkaraahatu wejigaaga waxaa laga garanayaa dhib yani dhibsi iyo yani iyo waxaa laga arkayaa inaad nacayso karaaha laga arkaa wejigaaga fa qaala wuxuu yidhi yaa caaishatu caaisha maa yuminunii maa yuminnii maxaa aniga i ammaan gelinaayo maxaa iga ammaan gelinaayo an yakuuna inuu ahaado fiihi daruurtaa dhexdeeda cadaabun cadaab oo maxaa iga nabadgelinaayo oo iga aamin gelinaayo in cadaab ku jiro daruurtaas maxaan ka ogahay cudiba qowmun qola la cadaabay biriixi dabaylaa lagu cadaabay waqad ra'aa qowmun qola waxay arkeen alcadaaba cadaabkiibay minhu ka arkeen xaggiisa fa qaaluu markaasay yidhaahdeen hada caaridun mumtirunaa waa daruur noo roobaynaysay dheh ah. waana cadaabkiiaana ku jiro marka bal fiiri rasuulka khaflada iyo iska ilaalinaa ruux iska khafle ay ku jirto iska dhoohan oo eh, yani cadaabkii alla ka aamin ah inuu noqdo nebiga iska ilaalina annagina xumaantiina waa samaynaynaa cadaabkiina waa ka aaminnahay oo waxaad arkaysaa qofkii markuu wax ku dhacaan xaggee aniga leega yimid waa yaabe maxaan sameeyo kuleeyahan meeqa waxaa samaynaya maalin iyo habeen meeqaan samaynayna waxoo gaf ah marka qofku wuxuu cabsadaa inta uu aqoon leeyahay ilaahay yaqaan subxaanahu wa tacaala marka nebigu markay daruurta isu soo xirxirto riwaayada bukhaari weliba waxay leedahay kaana idaa ra'aa makhyalatan aqbala wa adbara waadbara wadakhala wakharaja ilaa ay ka da-do cabsi ka baxaynin nebigu markii la yidhaha maxaa dhacayna wuxuu dhihi jiray dadaa lagu cadaabay falamaa ra-owhu caaridan mustaqbila awdiyatihim qaluu hada caaridun mumtiruna bal huwa ma stacjaltum bih riixun fiiha cadaabun aliim dabayshiiba ay ku xaaqmeynayba noqotay zamankan marka hafladu aaday isaga badatay ayb awal gaaladiiaba aada loola yaabanaay muslimkii laftiisii hadda hafladii waa badatay mowtalfajadiina waa badatay afladiina waa badan tahay mowtalfajadiina waa badan tahay halkaanu ka baxay waa dhintay meeshaasuu ka dhacay waxaa ku dhacay meeshaasaa lagu dilay kanaa saasaa la yeelay qofkiiba yani hadda kaa tegay oo caafimaadka qabay ma leh marka qofku inay ku jirtaa la rabaa marka alla kacabsi iyo dembigiisa inuu walwal ku haayo rabbigiisna uu rajaynayo ayb xadiidkan imaamu lbukhaari kitaabu tafsiir uu kusoo saaray isnaadkan laftiisa ayuuna ku wariyey weliba baabu daxiki qosolkiibuu u baab yahay dhoolcadayntii waa la sheegay qosolkii qaala xadaanaa sulaymaan bnu daawuud aburabiic wa huwa aburabiic azahraaniyu qala xadaanaa ismaaciil bnu zakariya qaala xadaanaa abu rajaa muxriz bnu cabdillaahi can burdin wa burd bnu sinaan waa iqa can makxuulin can waailata bni lsqac can abi hurayrata qaala qaala nabiyu sal l slam nabigu wuxuu yidhi aqila daxika qosolka yaray faina kahrata daxiki qosolka badnaantiisa yumiitu lqalba tumiitu lqalba qalbigay dishaa oo qaswatulqalbi ayuu leeyahay xadiidkan ibnu maajaha soo saaray min ariiqi abi mucaawiya can abi rajaa bihi yani bilisnaadi lmadkuur Eh, xadiid abi hurayrana waa ku soo arooray eh, yani eh, ah, midkan hadda uu soo wado kan ibnu maaja waaba isaga keenayo qala xadaana mxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qala xadaana abu bakrin alxanafiyu qala xadaana cabdulxamid bnu jacfarin wahuwa saduuqu rumiya bilqadr warubama wahim akhraja xadiidahu albukhaariyu tacliiqan wamuslim alarbacة can ibrahima bni cabdillaahi wahuwa ibrahim bni cabdillahi bni xunayn alhaashimiyu hiqat can abi hurayrata can الnabiy sal ly slama qaal laa tukhiru اdaxika qosolka ha badinina faina kahrata اdaxiki qosolka badnaantiisa tumiitu lqalba qalbigay dilaysaa qalbigu hadduu dhinto marka maxaa jawaarixdu say noqone qalbigu hadduu dhinto jawaarixdiina khayr iyo daaco laguma karaayo ma lagu karaayo ilaahay wuxuu yidhi alam yani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illahi wma nazla min alxaqi wlaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu fataala calayhim اlmadu faqasat quluubuhum wakaiiru minhum faasiquun ibnu kaiir wuxuu yidhi aayadda waxaa laga qaadanaa qalbigu haddii uu qallalo jawaarixdiina faasiqay noqonay lamaa qasa alqalbu fasaqat iljawaarixu marka jawaarixdaani qalbigay ku xiran yihiin qalbiga in la ilaaliyo rabaa marka marka bilcagsi qofka waxaa laga rabaa qalbiga de waxuu ku ilaalin karaa qur-aanka inuu aada u akriyo tadabur ku akriyo dadka dhimanayo uu xaadiro jiran kuwa dhintay inuu janaasadii xaadiro ziyaaratulqubuurka uu badiyo daartan adduunyada inuu ka fiiriyo ina si uu u ogaado inay tahay daarun yani daaru fanaa inay tahay laga tegaayo qalbigiisu inay mar walba ku jirta taasna waxay ku imaanaysaa waxyaabahan majaalista wacdiga inuu dhagaysto tafsiir qur-aan hadday noqolahayd lahayd hadduu noqo lahaa xadiidka rasuulka qalbigiisa waa jilca qofka marka hadduu waxaa ku dhex jira haddii laakiin maalinkiina uu ku jiro shilin raadis iyo qaylo habeenkiina uu iska jiifo ee uunan yacni ama soo kacayninoo qur-aan iyo E, e, qiyaamuleil iyo qur-aan lagu tadaburo iyo uunan usoo kacaynin maalinkiina ou saas ku jiro isagoo saa ku jira unbaa laga jiidaa marka dambe walciyaadu billah ayb qofka marka inuu isku nooleeyo waxaa fiican qalbigiisa inuu nooleeyo yaa fiican quluubta saddex waaye qalbi dhintay iyo qalbi e, qalbi dhintay iyo qalbi jiran iyo qalbi saliim lagu tilmaamo qur-aanku intaan waa ku jiraan hal aayad laba aayadoo isku xigtay weliba ku jiraan suurat lxaj liyajcala maa yulqi shayطaanu fitnata liladiina fii quluubihim maradun wاlqaasiyati quluubuhum waina aalimiina lafii shiqaaqin baciid quluubtaas marka iyo ta kalo iyadana fatukhbita lahu quluubuhum saddexdii qalbi marka qalbi mukhbit ah iyo qalbi jiran iyo qalbi qalalay oo dhintay fa ina kahrata adaxiki tumiitu lqalba ayay dishaa labadan xadiid marka waa saxiix qala xadaana musa wa huwa musa bnu ismaaciil abu salamata tabudakiyu qala xadaana rabiic bnu muslim wa huwa aljumaxiyu iqatun qala xadaana mxamed bnu ziyaad wa huwa abulxaarif almadaniyu iqatun habtun rubama arsl can abi hurayrata qaal kharaja nabiyu sal l nabigaa baxay calaa rahdin min asxaabihi wuxuu ku soo baxay dad asxaabtiisa ka mida ah. yadxakuuna iyagoo qoslayaan wayataxadauuna sheekaysanayaan faqaala wuxuu yidhi nabiga waladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaaranayaa macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtee low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen maa aclamu waxa aan ogahay aniga la daxiktum qaliilan wax yar baa qosli lahaydeen wala bakaytum kaiiran in badanna waa oyi lahaydeen uma insarafa nebigu waa iska tegey wa abka alqowma dadkiina waa ka ooyinsiiyey nabiga sal l slam wa awxa allahu caza wajalla ilayhi alla nebigiiba u waxyooday yaa muxamedu muxamedow lima tuqanitu cibaadii addoommadeyda maxaa u quusgelinaysaa allah marka u waxyooda wuxuu yidhi yaa muxamedu lima tuqanitu maxaad u rajo tiraysaa oo aad yacni u quus gelinaysaa cibaadii addoommadeyda farajaca anabiyu sal l slam nabigaa soo laabtay fa qaala wuxuu yidhi abshiruu wasadiduu waqaaribuu bishaareeya toosnaada waqaaribuu dhadhoweeye kamaalkii ma la gaarayo laakiin u dhadhowaada marka xadiidkan wuxuu ku tusayaa qofkii lama rabo cabsi gaarsiiso inuu naxariista rabbi ka quusto iyo rajo gaarsiiso inuu cabsidii allaba ka tago lama raban insaanku inuu bayna alkhowf warajaa ahaado dhowr aayadooduna ilaahay ku sheegay nabi cibaadii anii ana algafuur raxiim wa ana cadaabii huwa alcadaab laliim iclamuu ana allaha shadiid lciqaabi wa ana allaha gafuuru raxiim labadii marka wax keenaysaba waa lagu wada sheegay ayib way badan tahay marka taasoo kale qofkii marka waxaa laga rabaa labada inuu u dhexeeyo intuu nool yahay khawf cabsida iyo rajada labada inuu ku dhex jiro oo almnu min makri illaahi waxay ka mid tahay dunuubta kabaa'irta cadaabka alloo laga aamin noqdaba oo adiga bismaba cadaab allaba qorshaha aadan ku darsanin iyo cagsigiisa oo iyadana ah eh, in qofku uu ka quusto naxariista ilaahay qaala waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila daalluun afa aminuu makr allah falaa yamanuu makr allahi ila alqowm lkhaasiruun labadaas in loo dhexeeyo wiilkii nebigu uu soo booqday isagoo jiran sakaraad saaran uu yidhi kayfa ajiduka seenkaa maxaa xaalkaaga ka waran markaasuu yidhi arjuu rabbii wa akhaafu dunuubii rabbigayna rajaan ka qabaa dunuubteydana waa ka baqa markaasuu nebigu wuxuu yidhi qof mowqifkan oo kale rabbigii rajeeyo dunuubtiisana ka cabsado mowqifka ninkanoo kale qabaa ma jiro ilaa ilaahay waa ka aamin geliyaa wuxuu ka cabsanaayo waxa uu ka rajeynayana waa siiya baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa aqbala nabigu sal l salam haddii uu soo qaabilaayo aqbala jamiican kulligiisaa soo jeesanaya waidaa adbara hadduu dhabarka jeedinayana adbara jamiican kulligiisaa jeedinaya yani nebiga sifaatkiisa waxaa ka mida ah sala allahu calayhi wasalam marka uu soo jeesanayana kulligiisaa soo jeesanaya marka uu gadaal u jeesanayo wareeganayana kulligiis baa marka gadaal u jeesanaya marka qaar qaar marka halkaana wax ka fiiriya halkaana wax ka fiiriya iyo sidaas ma uunan ahayn ayb qala xadaana bishru bnu muxamed wahuwa almarwasiyu qala akhbarana cabdullahi qala akhbarana usamat bnu zayd qaala akhbaranii muusa bnu muslim mawla bnati qaarid ninkan ibnu xajar wuxuu yihi maqbulu min ahalia akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi lmufrad bis can abi hurayrata anahu rubamaa xadaa abuu hureyra wuxuu ka wariyey inuu yidhi anahu rubamaa xadaa waxaa la arkaa inuu xadiid sheega abu hureyra can inabiy sal l slam nabiga uu ka sheegayo fayaquulu u dhaho markaa xadaaniihi xadiidkan waxaa ii sheegay ahdabu shufrayni midkii timihiisa galalkiisa indhuhu ay timahoodu dheerdheeraayeen shufrayn waxaa la idhaahdaa labada indhood galalkooda galalka marka timahaas waa maxaa lagu dhahaa ya xirbiyada kanna kora maaha kuwan waa kuwaan kuwaasi marka way dheerdheeraayeen nebiguu tilmaama lkashxayni labadiisa dhinacna ay caddaayeen marka kashxiguna waxaa weyaan dhinaca sararkaas dhinaca labadiisa dhinacna waa caddaayeen labada timahana way dheerdheeraayeen waana isku dhadhowaayeen ayb waa tilmaantiisa idaa aqbala haddii uu soo jeesto aqbala jamiican kulligiis waa soo jeesanaya waidaa adbara haddii uu gadaal u jeestana adbara jamiican kulligiis gadaal u jeesanaya lam tara caynun ili ma arkin milahu isagoo kale walan taraahu mana arki doonto horeyna uma arkin il hadda kadibna ma arki doonto ayb isagoo kale marka nebigu waxaa loo jamciyey quruxda jasadka iyo waxaa loo jamciyey iyo khuluq ayb axsanu nnaasi khalqan wa khuluqan dabcina asaa ugu fiicnaa hab abuuristana asaa ugu fiicnaa bukhaari fi taariikh ilkabiir ayuu kusoo saaray tarjamada muusa bnu muslim juska toddobaad meelahaas sheekh ilalbanina xadiidkan mutaabaco u keenay ninkaa marka ku jira muusa bnu muslimka ayaa jahaala ku sugan tahay sheekh ilalbani marka mutaabaco u keenay oo wuxuu yidhi cabdulmalik bnu qudaamata bni ibraahim aljumaxi baa mutaabaceeyey ninkaasina cabdulmeligana ibnu maciin ayaa towfiiqiyey mutaabacadaasna waxaa soo saaray ibnu sacad ayaa fi dabaqaad ku soo saaray ayb oo juska koowaad saddex boqol toban iyo sideed dabcadan oo daarulkutub alcilmiya marka mutaabacadaas ayuu xadiidku ku xoogeysmayaa xadiidku marka waa saxeix hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allah wslama cla nabiyina mxamed